Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulan wacna wanaagsan saxiib yaal meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho markalawacan saaxiibayaal waa barqa arbaca taarikhdan waxay ku dagan tahay afarta bisha tobanaad sanadku waa labaatan qodobada ogaal hadii aan la yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo howlgalkii ugu xoogganaa ka wada deegaanka ciidciidka ee gobolka shabeelaha dhexe halkaas oo al-shabaab in muddo ay ku go'doonsan yihiin khilaaf xooggan oo saameeyey mucaaradka iyo madaxtooyada puntland magaalada johorna waxaa laga cabsi qabaa iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe inay ku dhufato fatahaad xilli deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka saacadii lasoo dhaafay ay fatahaaddu gaartay qodobada kaloo degaysanaysan waxaa ka mid a ah in ka badan labaatan qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka talyaaniga iyo kalluumaysato u dhashay shiinaha oo badda ku geeriyooday kadib markii markab aan la garanayn uu jiray qodobadaas iyo dabcan wixii hor nagu soo kordhayiyo xubnihii joogtadaha ah ayaa qaybkaha ah barnaamijka ogaale u diyaar garooba saaxiib yaal barnaamijka ogaal hadalad guldaradan ku gaadhi guulaya horta aduu ka gaashaama hadalad guldaradan ku gaadhi guulaya horta aduu ka gaashaama waleegaba laafsan doqon magalo abaale garoynta dadidkaba loo magalo abaale saaxiibyal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh naxariis waayahay mar kale wacan wanaagsan saaxiib yaalaan ku bilaabnay ogaal gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaanka ciidka jimbilow lagu magacaabay ee hoos yimaada degmada mahadahi halkaas waxaa ku sugan ciidamo dheeraad ah oo gaari oo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya iyo ciidamada deegaanka howlgalkii ugu ballaaran ayaa halkaasi ka socda sidoo kalena howlgalka waxaa qeyb ka ah ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis oo sheegay in howlgalkaasi ay ku biireen waxaana soconaya dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa oo la doonayo in saacadaha so-aadan looga saaro kooxda al-shabaab ee halkaasi ku dhuumaaleysanaysa war qoraal oo saacadii lasoo dhaafay kasoo baxay howlgalka ciidamada midooda afrika ee admis ayaa lagu yidhi ciidamada midooda afrika ee burundi iyo kuwa uganda oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda ee deegaanka ayaa weerar culus waxay ku qaadeen al-shabaab deegaanka califool dheere ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo khasaare nafeed iyo mid waa khasaare nafeed iyo mid kaleba ay ugu geysteen howlgalkan ayaa ahaa mid guuleystay waxaana uu daba socdaa dagaal maalmo socday oo ahaa saf ballaaran oo dhulka iyo sidoo kale madaafiicda lagu garaacayay tan iyo axaddii oktoobar kowda markii bishu ahayd soo bilowday taliyaha ciidamada howlgalka midooda afrika ee aada sareeyay guute zam okowinda ayaa yidhi califool dheere waxa ay si gaar ah sanadihii lasoo dhaafay ay u noqotay al-shabaab goob istaraatiiji ah oo ay qaraxyada iyo qorshayaasha kale ay ka abaabulaan ha howlgalkeenu waxa uu ku jihaysan yahay aagaas annagoo kaashanayna ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda si kastaba ciidamada deegaanka iyo kuwa militariga dalka ayaa buux buuxdhaafiyey saacadii lasoo dhaafay aaggaas waxaana ciidamada deegaanku ay sheegeen in saacadahaas oo aadan ay rajaynayaan in al-shabaab halkaasi ay ka saaraan suldaan daahir cali waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka gaar ahaan waxauu horkacayaa ciidamada macawisleyda waxaan goordhow oo aan la xiriirnay uu inoo sheegay in iminka ama saacadahaas oo aadanba la filayo in lasoo afjaro al-shabaabka halkaas ku sugan bismillahi raxmaan raxiim waxaan eh, halkaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo inta mataqaanaan dhegeysanaysa iyo iyo intaanan dhegeysanayinba waxaa waayey eh, dhulkaas saxiixiedka jembilow iyo howlgalaa bilyahan ka socday ilaa labaatan maalin muddo ku dhow nimankina nabadiidka si fudud soo gudbay eh, meel yaroo oo godadii ka sameysteen deegaanada dhexdooda meelo geedaaho hawdaho ku taala eriyadaas xeydka jembilow laydhaa marka howlgalada iyo mataqaanaa ciidamada ammaanka milatariga iyo kuwa deegaanku mahaasay beryahanba howlgalla ka wadeen haddana madaxdii mataqaanaa ciidamada ugu sarraysaa joogto taliyihii lugta iyo mataqaanaa taliya qaybta labaatan iyo iyo saraakiisha ciidamada iyo deegaanka ciidamadii macaawishayga dhammaantood halkaasay ka wada howlgelayaan eh, anugoo dhaqankiina waa joognaa mataqaanaa arintuna sidaasay u socotaa meel fiicanayna mare wararka waxay sheegayaan in shalay ciidamada eh, militariga gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ay gudaha u galeen deegaanka ciidciidka marka shabaabkii halkaasii ku jiray ma baxsadeen oo ma deegaanka ma ka baxeen ama waa la qaqabtay ama waa la dilay intoodaba wallaahi deegaanka ciidamadii hadda duwilna waa joogeen kuwa horena waa joogeen haddana waa joogaan howlgalkuna sidiisa waa socdaa saacad kasta iyo wakti kasta soo afjarkii ah, xogay wax ka dhiman yihiin maahane dagaalku maba joogsadaba sidaadana dadku deegaanka iyo ciidamada milatariguba waa iskarabsanayaan halkaasna howlgalka wali waa ka socdaa saacadaha soo socdase waxaa laga yaabaa saacad kastoo soo socotaba inay lasoo afjari doono insha allahu fikirkaynuna saas waay deegaanka califool dheer isagana waxaa laleeyahay admis waxay sheegtay inay iyada la wareegtay howlgal halkaasi ay ka samaysay arrintaasi maxaa ka jira wallaahi admis degmada degmadama hadday joogtaa halkaana waxaa ka howlgala cidciidka degmada degmadama hadday isuma dheereen ilaa toban saddex kilomitr laba kilomitr isu jiraan Eh, aada maysata duqaymo iyo wixii ay uga baahan yihiin waa waa ku duqaysaa laakiin ciidanka soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ayaa si toosa ah uga howlgala halkaas halkaasna anakaa ku sugan insha allahuna waqtiyada soo socda wax ay ummadda soomaaliyeed ku faraxdaa kasoo yiri doona waana mataqaanaa lasoo afkari doonaa nimankaas khawaariijta meesha ku jiro waa nabadiid waa dad eh, mataqaanaa naftood ahligayaala waa dad raba inay umada soomaaliyeedna iyaguna salfadaan iyaguna ay mataqaanaa si naftii horanimo ay u dhintaan raba waayey marka umada soomaaliyeed oo dhamaantood ay arrintaas ku wada haayaan hadda si gooniy oo hadda alqaacidada wadanka joogtay kamid yihiin marka eh, ummadda soomaaliyeed oo dhan sidaasay wada midowda isaga dhicinaysaa howlgalkaana si deg ah oo guryaha soo socda waxaan rajayeynaa saacadaha nagu soo foodle inay soo afjari doonaan ciidamada suldaan deegaanka califooleer yaa gacanta ku haya ma ciidamada atmisa gacanta ku haya ama ciidamada deegaanka kuwa milatariga ciidamada deegaanka kuwa milatariga califooldheere gacanta ku haya califooldheere gudaha waayey waxaa la isla jira waa meel u jirta lix kilomitr iyo toddoba kilomitr oo webiga iyo udhexaysa iyo mataqaanaa degmada mahaday iyo califool dheere eriyadaas dhexka ah oo juq ku taalo howda waayo waxaa la isku haayo eh, deegaankana waaba saldhigii mataqaanaa dadka deegaanka iyo mataqaanaa kulli dhammaantood waa degan yihiin wax burabaleynana kama jiraan oo mataqaanaa eh, hadda oo xasarad kaxsan oo kama jiraan califooldheed howlgalka ka socda deegaanka ciidciidka waa uu dheeraaday maalin kastana saraakiish waxay sheegaan in lasoo afjaraya maxaa caqabado taagan wallaahi waa sida taqaanaba nimankan aftoorahligayaala waa niman raba inay igu dhintaan oo waa niman dhul hawdada hoogodood ku jira oo miinooyin iyo wax isku warwareejiyey sidaas darteed marka howlgalku si farsamaha oo gabrad ciidana ku socdaa eh, insha allahuna hadda wax oo sii buuran oo amba mataqaanaa inay amba fakadaan amba mataqaanaa waxyaabahaasa la ilaaliyo waayo maahane hadda eh, awood kaleetoodo hadda meesha taalloo ka muuqata ma jirto ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa suldaan waxaan ku baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay cadowgan iska kiciyaan dowladoodana ma tagaana madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeya ay taageeraan oy garab istaagaan ummadda soomaaliyeed gacmaha isqabsatay cadowga iska kiciyaan aan ugu baaqaa waayahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa suldaan daahir cali isagoo ku sugan deegaanka califol dheere ayuu warbaahinta kulmiye u hadlay waxaanu sheegay in saacadaasi oo hadan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya ay filayaan ama ay rajaynayaan in al-shabaab ay ka saaraan deegaanka ciidciidka jimbilow oo dhowr toddobaad ay ku dhuumaalaysanayso kooxda al-shabaab markana puntland khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland kadib doorashooyin iskhilaafsan oo magaalada boosaaso maalintii shalay ka dhacay xisbiyada kala duwan ee mucaaradka iyo sidoo kale muxaafadka ee madaxtooyada puntland kala taageersan ayaa doorashooyin iskhilaafsan ku qabtay boosaaso taasina waxaa lagu soo waramayaa inkhilaaf xoogan ay dhalisay wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland cabdi faarax juxa ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinkaasi waxba kama jiraan ay yihiin islamarkaana hab aan waafaqsanayn sharciga loo maray wasiirku waxauu ka horyimid dhammaanba doorashooyinkaas waxauna sheegay dhinaca siciidani iyo xisbiyadiisu inay wax iyagu ay soo dhadhoobteen ay ku doorteen magaalada boosaaso dhinaca kalena wasiiru dowlaha isla wasaaradda arrimaha gudaha oo goorri u jawaabay juxa ayaa waxa uu diiradda saaray ajendaha madaxweynaha mudxireedkiisu uu dhammaaday saciid dani isagoo difaacay doorashada dhinaca xisbiga saciid dani ee boosasho lagu qabtay wuxuuna yidhi waa mid sax oo waafaqsan sharciga arintan u dhexayso iskhilaafka wasaaradda arrimaha gudaha ayaana kusoo beegmaysaa xilli doorashooyin iskhilaafsan ay ka dhaceen boosaaso taas oo cirka iskusii sharartay amniga magaalada boosaaso ayaana loo cabsi qabaa in dagaal gacan ka hadal arrintan ay isku bedesho haddaba falanqeeye ka faallooda arrimaha amnigai siyaasadda dalka cabdiraxmaan cabdulle idriis ayaan goordhow wax ka weydiiyey sida arrintan ay u saameyn karto amniga boosaaso iyo sida xal looga gaari karo iyo khilaafkan wax salka ku haya waxaanuu yiri runtii horta markii horeba doorashooyinka ka jiray ama degmooyinka doorashooyinka laga sameynayay ayaan iyaga laftiisa heshiis badan lagu ahayn taasaa keenaysa midda labaad guud ahaan maamulka puntland iyo xisbiyadiisa way iskalaafsan yihiin hadda waxaan arkayay in wasiirka arrimaha gudaha eh, uu leeyahay eh, waxaasama ka jiraan wasiir dowlihiisana uu leeyahay anigaaba joogay meeshaan oo doorasha ka dhacday marka waxyaaba dhibaato keenaya oo oo securitk iyo waxa u keenaya waa boosaso awalba maarka ahayd meel ay dowladda iyo dadka fikir duwan ay joogaan ay ahayd marka waxaan isleeyahay in uu dhibaato unbay abuuraysaa waxyaabahaas dhacaya oo noocaas ah isfahan waagaasna waa waa dhibaato marsaasaan leey walaa waayahay marka hadiiba mar eh, xubno ka mid ah, ah dhanka madaxtooyada qaabilsan ama ha ahaadaan mucaarad ama wasiira ha ee arrintan ay ka hadleen oo ay waxaan xaq maahan qaar kalena xaq weeye ay leeyihiin durbadiiba halkaas maxaa laga filan karaa eh, golihii wasiirada eh, wasaaradii arrimaha gudaha kala hadlayso marka in meesha ay dhib u ka jiri waxaa kutusanayso eh, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa kala hadlayso marka waxaan isleeyahay waxay un abuureysaa sii fogeyneysaa bulshadii unbay kala fogeyneysaa wax hadda oo wanaag ay ma jirto doorashadaas noocaas u dhacday Eh, waxaan eh, xogta ku hayay eh, doorashada maanta lix toban qof ayaa meel fariisatiya ah gudoomi ah, dooratay oo wasiirna uu la joogaa waxaas ayaa wax oo caqli galay aan marka waxaan qabaa marka aragti ahaan in ay baaziyo kusii shubaysa khilaafaadkii awalba jiray khilaafadkii oo awooda awooda dawladeed ee awal isku haystay ayaa dhibaato kasii akusii daraysaa baaziyo kusii shubaysa marka waxaan taas leeyahay waxaa wanaagsanaa lahayd in waxaa la iska dhaafo wada hadlo si fiican hadda wayba dhowdahayo sababtoo dadkii doorashada kusoo baxay waxaa fiican in maarata labada sugo dadkii ayagoo wada joogo halgoob wada jooga alla doodasaasaa doorashada ay dhacantaasaa wanaagsanaa laheyd ee deg dega oo wax lala ordaya in la joojiya aada wanaagsanaa laheyd waayahay haddii eh, qolo walba ay ku adkaysato eh, waxa ayaga ay dooranayaan inay xaq u yihiin ay u arkaan eh, doorashaduna ay sii socoto boosaaso maxay wajihi kartaa marka haddaan sidaasi u fiirin runtii Eh, dadka horta bulshada way si kala qaybsan tahay eh, bacda saxaafadda meesha joogta eh, markay soo warinayaan waxay leeyihiin qaybtan oo maartay oo wasiirka ula jiro wasiir dowlaha ula jiro ayaa oo xukuumadda dhankeeda ka socday ayaa wax waxbay la ordayeen oo maaragtay iyagaa degdegayay marka waxaan isleeyahay degdegaasi dhibaatay abuureysaa marka waxaa ka imaan karo doorashadii la galay ee golaha deegaanka ee la doortay ee degmada boosaaso in uu maaragtay u burburo oo ah, muxuu ahay uu yimaado marka bulshadana dhibaato ay ku noqoto oo dowladii oo maaragtay gruubyo ku kala jirto hal maamula ah hadda waxaa loo dhisay Eh, hal magaalo waxaa loo dhisay laba duqo magaalo marka eh, labada duqo magaalo intay tartalna marka laba duqo hal magaalo tartalnayso waxaas caqli iyo iyo sharci iyo nidaam sheegayo inna ma jirto marka waxaan is leeyahay waxaa wuxuu abuuri doonaa in uu boosaaso oo maaragtay dhibaatooyin soo jireen ay ka jirtay oo dhinaca xukuumadda uga imaanay inay tiitiya kordhinayso sidaasaan isleeyahay waayahay marka arrintan eh, yaa soo fargeli karo ayay kula tahay hadiiba eh, sidan wax noqdaan oo gacan ka hadal ay gaari karto mararka qaar eh, iyay kula tahay puntland markaad eegto ma odayaasha dhaqanka ma xubno kale yaa faragelin kara oo xaaladan si aysan qalalaase uga dhalan gacmaha la soo geli karo odayaasha dhaqankana way faragelin karaan madaxtooyadana way faragelin kartaa oo barnaamijkaas u xallin kartaa oo maaragtay muxuu ahaay haddaysan hadda si hoose ugu jirin odayaasha dhaqanka ku habboon oo oo meeshaas inay fargeliyaan oo ay labada dhinacba isugu yeeraan iyo hashaas xalliyaan waadna ogtahay oo meeshaas puntland odayaasha door aada u weyn ay kuleeyihiin maamulka iyo iyo deganaashada deegaanadaas marka waxaa aada ugu habboon lahayd in odayaasha dhaqanka ay barnaamijkada dhexgalaan intii aysan imaan muxuu ahay gacan ka hadal intiisan imaanin oo aan laisku qabsanin xafiiska intee laisku qabsan hadda banaankaa la joogaa markii labada la doorta nin xafiiskii taga xafiiskiina la xabo waayo intiin laisugu tegin oo dagaal iyo gacan ka hadal uusan imaanin waxaan waxaan aada maaragtay aan rajaynaa in odayaasha ka hortegi doonaan Eh, waayahay doorashada eh, puntland waxaa la filayaa ilaa iyo heer madaxweyne inay gaarto eh, sanadkan soo socdo markii uu bilaawdo bartamihiisana la soo gebagabeeyo oo la doorto ilaa heer madaxweyne arrimahan isqabqabsiga gaab noocee ayay gelin karaan habsami socodka doorashada puntland awalba horta puntland doorashadeeda waa laisku haystay oo waxaa laisugu haystay madaxtooyada ama dowladana waxay dhahaysay muxuu ahay qofii cod baa dhacayso mucaaradka iyo bulshada inteeda kalena waxay lahayn war qofii cod xilligeeda lama jooge dalkaana mxua weli khilaafaad waa ka jiro mana loo diyaar garoobin qofii code doorashada sidii hore ku timaado taasaa awalba isku haystay marka waxaan filayaa marka haddana waktiga wuu dhammaaday oo hadda bishii tobanaad baa lagu jiraa waa bisha oo january waxaa la rabaa inuu madaxweynaha dhexdeeda la doorto waxaan isleeyahay waa dhibaatay kusii noqon doontaa waqtigan waxaan aaminsanahay in la xalin doono oo ismada iyo iyo waxgaradka gobolka inay xalin doonaan aaminsanayo oo aysan Eh, waqti badan sii qaadan runtii ma cadda doorashada hadda shira ah, sidan xogta ku haya eh, shir baa dhici doona maalmaha soo socda oo madaxda eh, mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore sida axdoori iyo muxuu ahay cabdiraxmaan faroole iyo rag kale oo maaragtay hadaba qaar ka mida ah ay sii tageen Eh, oo aan arkayay shalay musdaraad inay qaar sii tagayeen oo ay magaalada siigta tageen marka shir baa dhacaya marka eh, doorashada iyadoo laisku haystay haddana shirkan uu dhacayo mucaaradka uu magaalada garow ka dhici doona eh, isjiid badan baa dhici doona marka sidaa ay doorashada ku dhici doonto ma aha mid cad oo hadda wax laga sheegi karo sababtoo ah, waa laisku haystaa madaxtooyadan ilaa hadda waxay taagan tahay Eh, waxaa la qabanayaa doorasho qof iyo cod ah bulshada iyo madaxda mucaaradkana waxay leeyihiin warsaan ma aha waad ogtahay eh, magaalada garowe inuu eh, ciidamo oo kasoo horjeeda dowladda oo inuu dagaal ku dhex maray welina ay diyaas yihiin waad ogtahay marka ma cadda doorasha sida ay u dhici doonto ma cadda simadana way xallin waayeen midaan doorashada guud ah iyo iyo dowladda eh, iyo mucaaradka kala darajooyinka ay kala joogaan ama qeybaha ay kala joogaan oo ah eh, fikradaha ay kala qabaan oo qaabka ay doorashada ku dhacayso madaxda dhaqanka ay xallin wayeen marka macadda markaas sida doorashada ay udhici doonto eh, waxaana filayaa kolley ugu dambeyn inay isu imaan doonaan oo ah hal dhinac isugu biishuban doona sidaasan aaminsanay inshaalla ilayd waayahay saaxiibayaal cabdiraxmaan cabdulla idriis ayuu kaasi ahaa oo ka faaloonayay arrimaha magaalada boosaaso iyo isqabqabsiga doorashooyinka puntland hareeyey saacadihii lasoo dhaafay weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal saaxiibyaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka hogaal markana hadaan aadno gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar iyo deegaano kale oo hoos yimaada ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhufato fatahadda webiga shabeelle xilli saacadii lasoo dhaafay mahadahay iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas ay biyuhu ay ku fataheen kadib markii webiga shabeelle uu buuxdhaafay deegaanada webi uu ku fatahay saacadii lasoo dhaafay ee hoos yimaada degmada mahadahay waxaa ka mid a ah buufoole xawaadley iyo deegaano kale waxaana laga cabsi qabaa in magaalooyin badan iyo deegaano ka tirsan gobolada hirshabeelle ee hiiraan iyo shabeelaha dhexe webiga uu ku fataho isla sidaas oo kale cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada baledweyne jaralaqsi iyo buulaberde waxaana jirtay digniino horey loo soo saaray oo hay caalamiga ah iyo kuwa dowladda soomaaliya ay sheegeen dabeysha inleyno inay kusoo wajahan tahay bariga afrika gaar ahaan soomaaliya taasoo laga cabsi qabo in ay ku dhufato iyadoo wadato roobab xoogan ka horna waxaaba la arkayaa in webiga shabeelle uu kusii fatahayo deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe haddaba wasiir ku-xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa warbaahinta jowhar kula hadlay waxaana uu sheegay in cabsi badan laga qabo in webiga shabeelle khasaare xog leh uu u geysto shacabka degan hareeraha webiga shabeelle ee gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan degniinihii la bixinay aad la socoteen hadda xaaladiisii way bilaabatay khatartiisii sidaa ogtiin degmada maadaay magaalada biyo ayaa ku socdo beerooyin ku yaala degmada maadaay sidoo kale degmadan jawhar sidaad u jeedaan iyaduna hadda meelo lamid ah xawaaley sidoo kale fataada ayaa ka socoto buur fuule sidoo kale kambeynka aan wadno waxawaaye sidii arrimahaas dadkan u baraarujin lahayn waxaan loogu qaban lahaa mahaday hadda jawaano ayaan u dhiibnay buurfuula sidoo kale degmadan jowal gudaheeda wixii jawaano loogu baahnaa gudoomiye degmada ayaan noo soo qoron gaarsiinay xawaaley sidoo kale waa u dirnay waxaan dalbaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan w f b waxaan ka codsanaynaa mustaqbalka dhow sidii arrimahan wax loogu qaban lahaa iyo sidii jawaano degdega ah ay noogu gaarsiin lahayd ka codsanaynaa markii ay beerihii go'aan magaalooyinka go'aan jawaanida la keena wax ma wixii aad noo ballan qaadeen waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan hana loo soo gaadhsiiyo hay-adaha kale eh, ee ka shaqeeya gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraanba waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan eh, waa in eh, beledweyne loo helaa jawaano jowharna loo helaa maxaa yeele labada gobol xarumahoodii waaye si aan degmooyin kalena waxaawana aadaan u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dalbaynaa fatahaaduhu waxay khatar ku yihiin naf iyo maal haddii beerihii go'aan magaalooyinkana biyo gaaraan wax la qaban kara ayaa ma jirto waxaan coddeer ku baaqaynaa w p haddana la joogto aad u mahadsan ka dalbaynaa in wixii ay arrintaasi ka qaban karaan mustaqbalka dhow ay nagala shaqeeyaan faawna waxaan leenahay ballanqaadkiinnii iyo wixii ad hayseen sida ugu dhaqasiyaha badan waxaan codsanaynaa in loo waa tahay weli ogaal ayaad maqlaysaane markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadii lasoo dhaafay la hadalhaaye ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaana la socodsiinaya cabdulaahi iyo luul markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waa tahay luulay dhanka hadalhaynta haddii aan ku bilownana saacadihii lasoo dhaafay hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka nisa ayaa gacanta kusoo dhigtay sufyaan sheekh axmed oo loo yaqaana markaasi afar xaasle ama taake ujeedada loo soo qabtay ayaa waxaa lagu sheegay in mm, maalmihii u dambeeyaba muddooyinka ugu dambeeyaba uu markaasi faafinayay aragtiyo markaasi xagjirnimo ah kuwaasoo liddu ka ayaa laleeya markaasi eh, xasiloonida iyo dowladnimada soomaaliya iyadoo dowladdu ay ku eedeyso markaasi inuu fikirkaasi ku taageerayo kooxaha ay dagaalka kula jirta kooxda ay dagaalka kula jirtay ee al-shabaab sufyaan oo markaasi deganaa eh, dalka nairobi ayaa hay-adda nise markaas ayay kasoo dejisay magaalada muqdisho waxaana lagu bilaabay ayaa leeyahay baaritaano iyo waraysiyo si markaasi loo xaqiijiyo fikirka uu markaasi baraha bulshada la soo fariistay oo uu ku taageerayay kooxaha al-shabaab aad iyo cabdulaahi dadka intooda badanna hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa waxay ku taageerayeen amase ay ku ammaanayeen in heerkaas ay gaarto in qofkii dalka iyo dadkaba qalad ka galo meel alla meeshuu joogo laga soo qaban karo taasina aad ayaa loogu ammaanay hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee nisa horumar wacan ayaana dhankaas ka samaysay ayaa la leeyahay saacadii lasoo dhaafana baraha bulshada ayay aad u qabsatay hadlayntaa haddaan halkaas kaga tagna markaana dhanka qormooyinka qormada ugu horraysa dhankayga kala fogaanshaha macno ma samaynayo haddii qalbiyadu ay wada jiraan duruufaha nolosha uma baahno murugo ee xal ayay u baahan yihiin murugadu waa musiibo raadsata keliya dadka qulubta wanaagsan waxaad ahaan doontaa mid lunsan ilaa aad dukato mararka qaar qalbigu waa mid mugdi ah sida badda oo kale cid ayna ogeyn waxa ku qarsoon qofka haddii uusan diyaar u ahayn isbeddel wakhtigaagaha ku lumin khaladka xun ee noloshaada aad gasho qaladka ugu xun ee noloshaada aad gasho waa inaad moodo inaanay waxba isbedelaynin haddii aadan naftaada jeclayn ma awoodid inaad jeclaato qof kale haddii aadan naftaada aaminsanayn ma awoodid inaad aaminto wax kale ma jirto ruux loo qoray murugada maalin uun waad ka bixi doontaa ee sabarka wehesho qorbadan waxaana la soo wadaagay qof baraha bulshada kusoo gala cali muxidiin qormada ugu dambeysa dhankeyga haddii aan soo qabto waxaa ciwaan looga dhigay nin ayaa la dardaarmay xaaskiisa habeenkii aqalgalkooda wuxuuna yidhi xaaskaygii iyo qof kastaa gurigiisa ayuu aaday mashxaradii way dhammaatay guurkeenna wuxuu ahaa mid qurux badan hadda waxaan gabagabeenay guurkeenna iminkana waa xilligii aan dhisi lahayn gurigeenna waxa keliya oo isku soo harayna waa labadeenna iyo waxa aan noqon doono brito intaan macaanka nolosha bilaabin waxaan jeclaystay inaan kuu sheego wax yar manahan maanta wixii ka dambeeya inaan wax kaa qariyo taleefankayga waxaad u isticmaali kartaa sida kaaga oo kale waxaa kaloo la socon kartaa aaladahayga baraha bulshada aan ku isticmaalo iyo wax walboo taleefankayga ku jiro laga bilaabo maanta aniga waxaan noqday caruur sannadihii lasoo dhaafay ee noloshayda waxaan ahaa nin weyn waxaan kicinayay naftayda subaxa hore waqtiyada qaarna waan seexan jira anigoo gaajaysan waxaan wax walba u samayn jiray sida aan rabo waxaan sidoo kale imaan jiray guriga waqtigii aan rabo waxaana ka bixi jiray xilli alle xilligaan doono balse laga bilaabo maanta waxaasoo dhan way dhammaadeen ogow adiga laga bilaabo maanta waxaad noqotay hooyaday ooy canaanata markaan guriga kasoo daaho waxaad noqotay hooyo ikicsa subaxa hore si aan u taga shaqada waxaa noqotay hooyo hubisa inaan seexda anigoo gaajeysanaya in kale waan ku faraxsanahay inaan yeesho hooyo adigoo kale ah waxaana rajeynayaa inaad noqoto hooyo wanaagsan anigana maanta laga bilaabo waxaan ahay aabbaha waxaan ilaalin doonaa sharaftaada waxaan noqon doonaa aabba garab kugu siiya horumarkaaga nolosha iyo wax kastaad adigu jeceshahay ha igu noqon qof qalafsan waxaan kuu ballanqaadayaa inaan kugu madax adkaan doonin aniga mararka qaar waxaa suuragala inaan madaxa kaa xanuujiya balse waxaa kuu ballanqaadi doonaa inaan noqdo kan daaweeyo madax kasto adiga kugu imaada waxaan xanaaneyn jiray walaalahay wiilal iyo gabdho waxaana u ahaa sida aabahood oo kale sidaas darteed dhibaato uma arki doono sidaa iyo si ka fiican inaan adiga kuu xanaaneeyo oo kuugu soo dhoweeyo nolosheyda ugu dambeyntii hadalkiisa waxuu kusoo gabagabeeyey mar kasta aan isku dardaaranno wanaagga iyo ugu dambeyntii hadalkiisa waxa uu kusoo gabagabeeyey mar kastaan iskugu dardaaranno wanaagga iyo lakacabsiga haddii cibaadadaada aad ka gaabiso waan kugu dhiirigelin doonaa adna sidoo kale igu dhiirigeli cibaadada iyo lakacabsiga haddii aan iskhilaafno aan ka qarsanno carruurteenna iyo dhammaan dadka kale si deganna aan u xalisano ayuu kusoo gabagabeeyey qoraayiga qormadani guud ahaana qormadaas ayaa u dambeysay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada cabdulaahi luula idinla socodsiinayay tan iyo kula dambe sidaasii nabadgelyo ayahay saaxiibyaal mar kale wacno ah wanaagsan weli waxaad maqlaysaan ogaal markana wararka dunida inteeda kale ugu waaweyn ee soomaalida ka baxsan ayaan aadeynaa ugu yaraan labaatan qof ayaa dhimatay in ka badan labaatanna oo ay dhaawacmeen kadib markii shil gaari oo ka dhacay magaalo ku taala gudaha dalka talyaaniga saddex qof oo ukreiniyen ah oo u kala dhashay waa saddex qof oo u kala dhashay wadamada ukraine croatia jarmalka iyo faransiiska oo dhaawaca ah ayaa la helay kuwaasoo dhaawacoodu daran yahay waxaana loola cararay isbitaal ku yaala gudaha magaalada u dhow halka shilkan gaari uu ka dhacay baskan waxa uu kasoo laabtay xarunta taariikhiga ah ee fikana waxaana uu kusii jeeday xarun u dhow isla deegaanka uu ku safriyey laakiin wadada tareenka ayuu goynayay xilka shilka waa xilliga shilka uu dhacayay waxaa kacay dab xoogan kadib markii basku uu rogmaday dabkaas oo ka dhashay taayirada baska waxaana dabkaasi gebi ahaanba uu qabsaday gaariga dabdamiska ayaa goor dambe halkaasi soo gaaray iyagoo isku dayay in dabka ay damiyaan ha yeeshee guud ahaan dadkii baska saarnaa oo qaar inta badan ay geeriyoodeen ama ay dhaawacmeen ayaa halkaasi loogu tagay ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa goordhow war uu kusoo qoray bartiisa facebook waxa uu ku yiri waan ka xumay dhacdadii ka dhacday deegaanka fikana waxaan ka tacsiyadeynayaa geerida iyo ku timid dadka dhintay kuwa dhaawacahna waxaan rajeyneynaa in cisbitaallo la geeyo oo la dabiibo madaxa komishinka midooda yurub ayaa ka hadlay isla arintan waa madaxa eh, dabdamiska aan ayaa arintan ka hadlay wuxuuna yidhi waxaan ku jirnaa dadaal xoogan oo aan doonayno in aan ku xakameyno eh, shilkaas waxaan isku dayeynaa dadka dhaawaca inaan gaarsiino cisbitaallo iyo kuwa daran oo aan isku dayeyno inaan si deg dega ah ku gaarsiino goobaha caafimaadka sanadkii labada kun saddex iyo tobankii ayay ahayd markii soddon iyo sideed qof halkaasi ay ku dhinteen isla halka shilkan uu ka dhacay kadib markii ay isku dhaceen tareen iyo sidoo kale gaari bas ah oo ay saarnaayeen inka badan boqol qof wadada tareenada ama wadooyinka tareenada iyo gawaarida oo iska agdhow ayaana tani sababta in ay halkani kusoo bataan ama deegaankani ay ku badan tahay shilalka gawaarida saddex kalluumaysato ah oo u dhashay dalka filipiin ayaa dhintay kadib markii dooni ay wateen oo ay ku socdeen biyaha badda shiinaha uu ku jiray markab weyn oo ganacsi oo calanka uu ku gooshayay weli aan la garanin xilli habeennimo saqdhaxa ah ayay eh, kalluumaysatadani ku socdaalayeen meel u dhow ee eh, xadka labada wadan ay wadaagaan ee filipiin iyo shiinaha waxaana xilligaasi doonidan kalluumaysiga ahi ay ku jirtay jallaabashada kalluunkeeda laakiin waxaa jiiray markab weyn oo xamuul ah oo nuuca ganacsiga ah shilkan waxa uu ka dhacay aaga magaalada akiyaja oo u dhow labada xad ee ay wadaagaan labada dal ee waqooyiga galbeed ee dalka filibiin dad dhaawacmay ayaa qaarkood ama biyaha ku qaraqmay oo doonida ka badbaaday ayaa laga soo dejiyey xeebaha dalka filibiin lama ogo ilaa iyo hadda shilkan sida uu u dhacay lamana hubin weli calanka uu ku gooshayay markabka jiiray ee kalluumaysatadan u dhashay dalka filibiin waxaan xaqiijinay dhibanayaasha qoyskooda ayaan la xiriirnay waxaan xaqiijinay in ay bad qabaan ku dhowaad labaatan kale oo qof oo doonida saarnaay kuwaas oo ku dhowaad dabaal iyo qalab kale ku badbaaday ayuu yidhi afayeen u hadlay dowladda filibiin waxaan raadinaynaa markabkii arrintan geystay oo baxsaday kaas oo aan la garanin calanka ama waddanka uu ku gooshayay ayuu yiri nin u hadlay warbaahinta oo ku hadlayay afka dowladda filibiin xeebaha filibiin waxa ay noqonayaan xeebaha ugu badan ee khasaaraha kalluumaysatadu ay kasoo gaarto halkaas oo ay maraakiibta shisheeyuhu inta badan ay ka geystaan dhacdooyinka caynkan oo kale gudaha dalka bakistaanna waxaa lagu soo warinayaa in dalka bakistaan la masaafurinayo dadka soo galootiga ah ama aan haysanin wax sharci ah oo ay ku joogaan dalka bakistan bakistaaniyiinta ama dowladda bakistan waxay qorsheyneysaa in iminka ay musaafiriso in ka badan hal dhibic todobo toddobaatan iyo saddex milyan oo qof oo afghanistaaniyiin ah kuwaasoo xadka labada wadan ay wadaagaan sanadadii dambe kasoo tallaabay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi zafran bigoti ayaa talaadadii shalay waxa uu sheegay in afar iyo toban ka mid ah ama afar iyo labaatan qarax oo ismiidaamin oo dalkaasi ka dhacay dadka geystay ay yihiin afgaanistaaniyiin kasoo tallaabay gudaha xadka labada wadan ay wadaagaan taasina ay tahay in dadka soo galootiga ah inta badan ay qeyb ka yihiin amni darada gudaha dalka bakistan waxa uu intaasi ku daray in sida ugu dhaqsiyaha badan la isku dayo in la masaafuriyo dadka aan sharciga haysan isagoo ku dhawaaqay in wasaaradaha arrimadan ku shaqada leh si deg ah ay u bilaabaan islamabad ayuu sheegay in meesha ugu badan ay kusoo qulqulaan ay tahay dadka afganistaniyiinta ah oo caasimadda bakistan u ah ama caasimada bakistan ah waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in laga taxadiro dadka soo galootiga ah lana musaafuriyo cid kasta oo aan haysanin wax aqoonsi ama sharci ah oo ay ku joogto gudaha dalka bakistan weli saaxiibayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal dhegeysanaysaa haddii logal ayaad weli maqlaysaan markana wararka dunida inteeda kale ayaan ku laabanayna masar haddaan aadno madaxweynaha dalka masar ayaa ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan mar kale xilka madaxweynaha dalka masar cabdifataax al ziizi ayaa waxa uu xaqiijiyey inuu mar kale u tartamayo doorashada la qorsheynayo in diseembarta soo socoto dabayaaqada sanadkan ay ka dhacdo gudaha dalka masar taas oo la filayo in lagu soo doorto madaxweynaha dalka masar masar waxay qaban doontaa doorasho madaxtinimo saddex maalmood gudahood soconaya inta udhexeysa tobanka ilaa iyo labaiyo tobanka disembar dabayaaqada sanadkan markii la gaaro iyadoo wareega labaad la qaban doono sideedda ilaa iyo tobanka janawari haddii murashaxa aanu helin wax ka badan konton boqolkiiba codadka waxaa loo gudbi doonaa wareegyo kale laakiin haddii intaasi ay ku filnaato waxaa lagu dhawaaqi doonaa natiijada codadka qofka ugu sarreeya ee ku guuleystay madaxtinimada doorashada madaxweynaha dalkaasi masar cabdul cabdilfataax siisi ayaa tartanka soo galaya inuu yahay kan ugu codadka badan waxaana uu rajaynayaa in ololihiisa uu ku ballaariyo murashaxnimada deegaano badan oo ka tirsan gudaha dalkaasi masar waxaana uu noqonayaa ninka ugu cadcad oo mar labaad eh, u muuqda inuu ku guuleysan karo doorashada madaxtinimada dalka masar masar waxa ay eh, u muuqataa in ay dhaqaaliydu hoos u liiceen waxaana lagu eedeeyey cabdulfataax al siisi oo shacabka dalka masar ay sheegeen inuu wax ka qaban waayey arrimaha dhaqaalaha iyo sixirka lacagaha qalaada ee wax isdhaafsiga ee gudaha dalkaasi masar iyadoo maciishada masar ay korortay sanadadii u dambeeyey madaxweynaha talada haya ee haatan ayaa waxa uu talada dalkaasi la wareegay sanadku markuu ahaa labadii kun iyo afariyo tobankii markii uu hogaamiyey ama uu dhacay afgembigii militari ee madaxweynihii la doortay balse kala qaybsanaan jirtay ayaa islaamiyiinta sanadkaasi labada kun iyo saddex tobankii ku waayeen inay mar labaad kusoo noqdaan talada dalkaasi masar ugu yaraan saddex labaatan askari oo ka tirsan ciidamada hindiya ayaa la la-yahay kadib markii daadad xoog leh ay ku dhufteen aag ay ku sugnaayeen ciidamadan sidoo kale biyo mareen aaggaasi xirna ayaa la soo daayey waxaana ay u muuqataa in ciidamadaasi ay biyaha ku hafteen ama biyuhu ay qaadeen gobolka shakina ee gudaha dalkaasi india ayaa lagu soo waramayaa in daadadkan ay hareeyeen kadib afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay markii roobab xoogan ay ka da-een duruuro lama filaan ah ayaa ama roobab ah lama filaan ah oo saadaashu horey aysan usii saadaalinin ayaa ka da-ay waqooyiga shakina ee gudaha dalkaasi hindiya waxaa la la-yahay in ka badan labaatan askari waxaana loo maleynayaa in biyaha ay ku qarqoomeen ama biyuhu ay qaadeen gurma deg dega ayaa hadda la filayaa inay gaaraan aaggaas oo isku dayaya inay baadigoobaan wax unraq ama ruux ah oo laga baadigoobayo aaggaas laakiin waxaa loo malaynayaa in ciidamadan ay dhinteen oo ay daadku ay sii qaadeen bayaan laga soo saaray eh, dhimashada askartan ama askartan la la-yahay ayaa lagu yiri waa la la-yahay askartan in ka badan afar iyo labaatan saacadood markii u wardambeysana waxay joogeen aag jakboynti ah waddo xiriirisa magaalooyin ka tirsan galbeedka dalkaas xilligaas oo roobab aada u xoog badani ay da-yeen tani waxay keentay in gaadiid badan oo ay wateen ciidamadu la arkay kuwaas oo aysan wax askar ah aysan joogin xilligaas oo ay roob xoog leh uu ka da-ayay gudaha dalkaasi indiya amaba aasiya qaybo badan oo kamid ah sanadkii u dambeeyey waxay wajahaysay cimilada kala duwan ee dunida oo saameyn xoog leh isbeddelka cimilada ku yeelatay iyadoo daalad xoog leh ku dhuftay aasiya boqolaal dad ah oo ay hindiya ka mid tahay iyo bakistan ay sanadkii u dambeeyey ama bilihii u dambeeyey ay ku dhinteen aqalka golaha sharci dejinta ee dalka mareykanka ee koongareeska ayaa xilka waxauu ka xayuubiyey kivyani korojo oo ah guddoomiyaha ah, golaha tan ayaa ah markii koowaad ee taariikhda mareykanku uu baarlamanka xilka ka xayuubiyo hogaamiyahooda boqol toban lix xubnood oo ayaa codkooda kala laabtay kalsoonida ah halka boqol iyo toban xubnoodna ay doonayeen inuu sii hayo hogaaminta koongareeska xubinimada dimuqraadiga koongareeska ayaa guddoomiye kumeel gaar ah u doortay xildhibaan dimuqraadi ah oo lagu magacaabo bartik meheri kaas oo sii joogi doono xilka tan iyo inta doorasho la aadayo laba kun afar iyo ama laba kun shan labaatan madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa sheegay in koongareeska kala shaqeyn doono in la doorto hogaamiyahooda xisbiga dimuqraadiga ah oo haysta aqlabiyadda labada aqal ayaa ka fakaraya qofka u sharixi doonaan hogaanka koongareeska iyadoo haatan ay soo baxayaan magacyo dhowr ah ama dhowr qofood oo la filayo inay u tartamaan xilka eh, koongareeska mareykanka ama qofkii hogaamin lahaa mar haddii codka kalsoonida lagala noqday ninkii hogaanka u ahaa baarlamanka dalkaasi mareykanka ugu dambeyntiina kumanaan qaxooti ah oo ka barakacay gudaha dalka suudaan iyo sidoo kale suudaanta koonfureed ayaa xaaladooda nololeed laga deriyey arqoraal oo kasoo baxay hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay hoostaga ayaa lagu yidhi ku dhowaad in ka badan shan boqol oo kun oo qof oo ka barakacay dagaaladii ka dhacay suudaan ayaa wajahaya xaalad nolol xumo oo aada u liidata suudaan waxaa ku hardamay bilihii u dambeeyey ciidamada milatariga dalka suudaan iyo sidoo kale kuwa r s loo yaqaan oo dagaalo xoogan ay dhex mareen waxaana khartuum ay noqotay goob ay ku dagaalamaan ama ay ku hardamaan labada dhinac kubanaan qof oo u dhashay dalka ayaa magaaladaasi ka barakacay halka dadka soogolootiga ama shisheeyahana guud ahaanba ay faaruujiyeen magaaladaasi oo ka cabsi qabay in xaaladda dagaaladu ay saameyso iminka hay-addu waxay sheegtay qaabilsan ee arrimaha gargaarka ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay in laga cabsi qabo xaalada nololeed ee dalkaasi ee dadkan barakacay xilli isbedelka cimilada ay saameyn xoog leh ay ku yeelatay gudaha dalka suudaan iyo wadamo badan oo ka mid ah suudaanta koonfureed iyo ethoobiya kuwaas oo laga deeriyay xaaladooda nololeed isbedelka cimilada ee dunida ayaa qaramada midoobay war qoraal oo toddobaadkii lasoo dhaafay tegay ay baahisay waxay ku sheegtay in wadamo badan oo bariga afrika oo soomaaliya xitaa ay ka mid tahay in saameyn xoog leh ay ku yeelan karto loona baahan yahay gargaar degdega ah oo dheeraada ah la gaarsiiyo dadka ku dhaqan wadamadaasi koonfurta suudaan iyo sidoo kale suudaan ayaa ugu daran waxayna wajahayaan xaaladda nolol xumo waxaana jira dad xoolahoodu ay dhaafeen kadib abaaro isxigxigay oo ku dhuftay suudaanta koonfureed iyo suudaan halkaas oo laga soo dareeyay xaalada nololeed ee dalkaasi ama dadkaasi ay ku sugan yihiin weli saxaabiyaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal o aad ka dhageysanaysaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho markana xubnaha baarlamanka dalka kanada ayaa taariikhda markii u horreysay waxa ay doorteen afhayeen waxay u doorteen qof madow ah kadib markii afhayeenkii hore ee aqalkaasi uu iska casilay sabab la xiriirta in uu xarunta baarlamanka ku casuumay askari hore oo uga tirsanaa naasigii jarmalka tallaabadan uu baarlamanka dalkaasi qaaday ee uu ku doortay ninkan madowga ah ayaa waxay tilmaamaysaa inay dhiirigelin u noqon karto dadka madowga ah ee dalkaasi ku dhaqan sanadadii u dambeeyey malaayiin qof oo madow ah oo qaxooti ah oo ayaa waxay gaareen gudaha dalka canada waxayna canada noqonaysaa markii u horreysay oo ay qof madow ah ay u doorato inuu noqdo ama uu hogaamiyo baarlamanka gudaha dalkaas taasi oo noqonaysa markii u horeysay oo la arkayo in ninkaasi uu kasoo muuqanayo talada dalka waxayna noqonaysaa in isbeddel ah, lagu sameynayo arrimaha istaraatiijiyadda siyaasadda gudaha dalkaasi digniino horle ayaa laga soo saarayaa duufaanta inlina ee la filayo inay ku dhufan karto dalal badan oo ay kamid tahay bariga afrika ethoobiya kenya soomaaliya jabuuti iyo wadamo hor leh oo lagu daray liiska duufaantan hay-adaha caalamiga ah ee hoostaga qaramada midoobay ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen maalmihii u dambeeyey waxa ay soo saarayeen digniino isdabajooga taasi oo ah in laga cabsi qabo in duufaantan ay halakeyso wadamadan welina waxaa isa soo taraya arrimahan digniinaha ah dowladda ethoobiya war qoraal oo ay soo saartay ay dadkeeda uga digtay duufaanadan iyo roobabkan oktoobar ku dhufan kara gudaha dalkaasi dowla deegaanka soomaalida war qoraal oo kasoo baxay xafiiska arrimaha gargaarka ayaa lagu yiri waa in laga digtoonaada goobaha hareeraha webiyaasha iyo dooxooyinka ama togaga halkaas oo suurtagal ah in roobabku ay saameeyaan ugu dambeyntiina ee dowladda haiti ayaa waxaa la rajeynayaa in ciidamadii ugu horreeyey ay gaaraan iyadoo maalintii isniinta aan kasoo gudubnay ay ahayd markii qaramada midoobay ay meel mariyeen ama ay ansixiyeen in ciidamo nabad ilaalina oo isku dhafa la geeyo gudaha dalka haiti haiti ayaa tobankii sano ama shantii sano u dambeeysay waxaa wajahaysay qalalaasi xoogan iyadoo la dilay xitaa madaxweynihii dalka sanadku marku ah labada kun waa labada kun waxaana tan iyo xilligaasi dalka haiti uu wajahayay ammaanka dalkaas oo faraha ka baxay waxayna dowladda wadankaasi ay codsatay in lasoo gaarsiiyo ciidamo nabad ilaalinaasi wax laga qabto amniga faraha ka baxay dalka haiti oo wadankii ugu horreeyay arrintan ka jawaabay ayaa kenya oo dowladda kenya waxaana la rajeynayaa iminka inay dirto cutubyo ka tirsan ciidamadeeda oo qeyb ka noqonaya howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ah ee loo dirayo dalka haiti dadka kenya oo aragtidooda ka bixiyey ayaa tallaabadan dowladda kenya ee ciidamada gaarka ah ee ugu dirayso gudaha dalka haiti waxa ay sheegeen in ay waxa ay ka dhiibteen aragtiyo kala duwan oo iska soo horjeeda waxaana la filayaa in todobaadyada ama bilaha soo aadan ay noqoto dowladda kenya ciidamadii u horreysay inay gaarsiiso gudaha dalkaas waxayna hogaamin doonaan ayaa layidhi dowladda kenya ama ay hogaamin doontaa ciidamada haiti ee gudaha dalka ah, nabad ilaalinta ee la gaarsiinayo dalkaas waayahay saaxiib yaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay warkalamaanay buri biyaa loo kala baxay sababtoo ah dadku wuxuu u qaybsamay laba gurub hayay meediyo bidii uba waxgee laysku qaybiyey anuu hadda qaybtee ah idaangi midoo linshalbahey wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabkaas ma maqasheen warwarka waa ku soo boodeene haddaad maqli jirteen dadkaas seem watsap gurub ay ku jiraan maanta dalka waxaa ka jira laba seem watsap gurub waxayna kala yihiin shabaabka dagaalamaya iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda sam watsab gruubay ku jiraan ciidanka xoogga dalka iyo macawiisleyda sam watsab gruubay ku jiraan dadka dagaalka afka ku taageeraya iyo kuwa furinta tegey sam watsab gruubay ku jiraan afhayeennada shabaab ee mar kasta beenta sheega iyo kuwa dagaalka kasoo horjeeda facebookyada wax ku soo qora sam watsab gruubay ku jiraan dadka musuqmaasuqa sameeya iyo kuwa ku taageersan sam watsab gruubay ku jiraan beelaha la isku diraya hadda ee inta iskudirka warka aqbalaan islaynaya iyo shabaabka dagaalamaya sam watsap gruub ay ku jiraan marka nin walbaa maanta guruubka uu ku jiro ha iska hubiyo war cabdikuusow qofkii jaahilka ahay hadduu jaahilkiisii iska sii ahaado qofkii wax ogayna uu aamuso shib yidhaahdo goormuu xaqu caddaanaya war maanta qof adduunka jooga oo jahli qiil ka dhigan kara ma jiro dagaalgelinta dhallinyarada iyo ciidamada xoogga kalamaan lafdhabar bay ka tahay hawsha soconaye furintana rag baa naga jira iyo boobayaal culuse eh haddii aanu turkigu oday ka noqonneedta waa holofe eh. nimankii jannada sheegi jiray waa kuwa orae bal eh. ninkii la noolan karaa haysan siinaba eh. eh horseedkii joogsadiyo jaliil ba mahadale maxaa la jeclaa jabka war soomaalida waxaan odhan lahaa ambad iyo carruur iimaan oon ilaahay aqoon u afduubaney itaalkaagii me war kalamaanay waxaa garoonka laga soo dejiyey war ma haysaane sufyaan shiikh axmed taakeeye oo waayihii dambe faafinayey afkaaro xagjirnimo ah hoolidii ku ah nabadda xasiloonnida iyo dowladnimada soomaaliya sidoo kalena taageerayey khawaarijta sufyaan oo deganaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayay hay-addanise ka soo dejisay magaalada muqdisho waxaana nabad sugiddu sheegtay in dadka khawaarijta si muuqda iyo si qarsoonba ku taageera dal iyo dibad meesha ay joogaan laga soo qabanayo marka xaaladu waxay maraysaa jid jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka qabsaday calanka soomaaliya oo afar iyo labaatanka saacaayi jira wuxuu naba heeyiri waa calaamad shaydaan mugaberiga haddiiba inya la soo qabta la soo xiray waa ka cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka wartaaka iyo wixii la mida haddii la soo qabanayo dawlad baynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray xasan hadda ka hor waxa uu yidhi eh. haddii aniga lay xiro eh. in adeerkay gaal ay soo daynaya warboana waxaan maqli jiray eh. sotayskaalo halhal baa loo soo hoobanahaya warnamiyaw duurgadaalis downa geetaawiyaasalaani laangiadow dugsidaawur dowladalanahidareemanaado jid iyo jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka waar wallaweynay taaka iyo xaasaskiisii badnaa ma la weydaari war anna wadaaddadan waxaan ka maqli jiray shibran bishibrina nimanka mataakataakaa loo soo qabanayaa meel kastoy galaan abdiraxmaane war ma haysaane gobolka midug bewlaha ku dagaalamaya khilaafkoodu wuxuu ka bilowdaa layidhi nin gaalkacay lagu qabtay oo khawaarijta ka tirsanaayo beelaha mid ka mida sheegtay kadibna rag kale sii sheegay oo beelaha mid ka ka tirsan soo qabashadoodii bay fidnadu ka dhalataana layidhi marka ehelka dariskaao isdilaya waxaan kula talin lahaa dagaal banaan maanta midka shabaabaa ka jira aakhire iyo adduunna kaasaa faa'iida leh tan sokeeyaha dhex waxaan cayr iyo cadaab ahayn laga faa'iidi maayo horaana soomaaliya ugu soo daasho waxba kuma dhimana war mahmahmiyibaa jirta aye waxaa la yidhi haddaad aragto gabsas iyo mas isdilaya gariiraa geedka u saaran marka beerahan soomaaliyeed ee isdilaya dagaal waa ka soo daaleenoo dani uguma jirtee dad kalaa ka dambeeya fidnada war waxaan maqli jiray abwaanguur oo dhahaya wiilashan isdilaye dilayaashu diraane ma kuwaasuu ka hadlaayay buwa iskudiloo ka dhex qaraaba maqal waariyaa oo kala arkay war kalemaanay war ma haysiine bu'aala lagu dhalmadayaa la yidhi cirkana looga soo dhacay weliba hal meel looguma simine saddex rumood oo mid xero tababare ahayd midna ahayd xaruntii maamulka iyo saldhiga ay ku shirayeenoo buundada bu'aala u dhow intaba dhulka lala simay meydadkii dhaawacyadana waa la kala garan la layidhi maadaama wejigii iskaga ekaayeen war intaasoo dhanba waxaa ka daranaa la yidhi iyaga yaa dhexdooda kala shakiyo oo isxirxiraya waxayna leeyihiin nimankaanna soo shiishay cidda soo hogaamisaa la rabaa oo ka dambaysay hadda caana jiilaal waxaa la yidhi cambacan u filay waar khawaariijta hirshabeelle iyo galmudug toogta godad bay galaan waa tan la yidhi kuwa bu'aale maxaa guryaha dejiye sameeyey bow gobolka ayaga xukuma warjeebada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa miyaan laydin odhan war laftaadu miyaadan maqal waka cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka war kalemaanay warmaysiine qarxii turkiga ka dhacay oo labadii qof oo fulisa midna isqarxiyo midna la toogtay dowladda turkigu waxay u soo xidheen sagaal boqoloo qof dhammaantoodna waa la baaraya la yidhi marka annaga kii isqarxinaya haddii laga hortago wax kalema sii baarnay see wax u jiraan ah, ka isqeexinaya ma sagaal boqol baa la socota war waxaa layidhi turkiga dadka qaraxa ka geystay saddex boqoloo baa lala socday dhaqdhaqaaqooda iyo hadba tilaabtay qaadayaan magaaladana waxay ku soo goleena layidhi baabuur nin dhakhtar oo ay dileen ay ka soo dhaceen marka iyagoo la og yahay meel kastooy soo marayaan oo diyaar loo yahay beledka soo galeen baa layidhi marka ma taasaan ahayn in cid kastoo fiirisay cid kastoo wax ka iibisay cid kastoo baasta siisay cid kastoo ay waceen cid kastoo shaah ka gateen miyaanay ahayn in la war nimanka dhakhtarka soo dilay kadibna naftooda dilay oo rabay dadka kale inay sii dilaan filinka ay jilayeena waa noocee war jilayaashaas iyagoo badan bay inoo joogaane filinkoodana horor baa leedaha malaa hurdaad ka soo kacdaye wakaa cadowgii jabe maxaa la jelaa jabka aryaadhaha qawaadhij la yaabaysiin hadday jabeen kuwii la soo jiiri jira wadajeeba hadday jaabeen kuwii la soo jiiri jira wadaje war kalemaana war mahaysaana waxaa la yidhi laba ninbaa hadda kahor waxay isku feeroona isku garaaceen gabadha layla layidha aniga i jeceshahay iyo aniga i jeceshahay markii si loo kala celiyo oo loo kala maareeyo la garan waayo lagu rafaaday ayaa gartoodii si dhab ah loo galay kadibna waxaa la yidhi gabadhii baa loo tegayaahoo idinkala saaraysa bal ninka labadiinna ay jeceshahay kii ay u markhaati furtaana garta u dhacaysaa kadibna layla markii loo tego nimanka wejiyadeeda la tusay waxay tidhi weligay midkoodna ma arag filinna kama daawan war masarxaday dirsay war hadda gabar aan jeclayn ninka yidhi waa jeceshay nin kale kula dirray kaasaa dembiilaa hortan waxuu ugu feeraa kiya jeclayahay maaqarsada wixiisa war waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan war warka ma sugtiina waa falantiina waxaa laydin yidhi gabadhu midkoodna nimanka ma aysan aqooni ah. waxaan ula jeedaao taa ka sii daran nimanka shabaab la yidhaa diinta ay darteed noo laynayaano maalin walba noogu dilayaan iyaga iyo diintu warba iskuma hayaanoo aqoon xutaa iskuma leh aryaadhaha samiga cabdullana waxauu yidhi nindhilqeegoogooshuu dhex yaal waa dhaaftaay hurdaa dhedhenkeed nindhilqeegoogooshuu dhex yaal waa dhaaftaay hurdo dhedhenkeed war cabdullow shabaabkii mudug aan ka soo raxdaynay meel cidlaa aadi maayaane ha laysku badnaado war shabaabka gobollada laga soo didsho garanwaaga dhabtaood maqasheenba waa isaga ha layska fiirsho warba weynta garka xirteen bay wada qayilahayaan baa la yidhi waaryaareen aaminta aaminta naftoorad bay kugu aaminta maydan maqal warina godayn hadda kahor wuxuu yidhi fallaartan cirka u ganay ni walba u filo marka shabaabka carrada laga soo firdhiyey nin walba ha iska fiiriyo waa sidaasoo kale war kalemaanay war mahaydanamadawiine lafta gareen shalaytii baydhowlah kadhow ayay hayday salaliyaable weliba ulhaayga kiidanoo hadhow Eh, ulhaayka kiidano hadhoaaw yadlahaayen usiina jirjirkaajiyay waliba eray dhuulku koonfur galbeed hagta hureeye war mafiiruu ku xoraynaya mase waa layskala gudbay war aanal walmooshiidi fiiriyowshileediy waqmayku fugsa oo dhagansay warka geeghe dhuusamareeba dig kaari wujigi la maadna tiile araayahati madawiinag waliba seeday baydhowo ee madawiinow haniidaaytii ile araayoonay daawu kal lay weedada magorada waana waaryaara wallaweynay madaxweyne muuse bixi marna maanu dhuusamareeb imanayn ma lafta gareen baa aqoonsaday war cumar cabdiriiid laba jeer u raiisulwasaare inaan soomaaliya noqdaniyo warwar mahaysaane eh, nimanyow hadda ka hor nin caraboo lunsana wuxuu tegey caliyaalo war ma khawaarijtuu ka mid ahay madoon baa la soo cariday war macdan buu baadhay war intaasba ma ahana ninkiiyo rafaadsanoo oomana wuxuu caliyaalo ugu yimid nin oday wuxuuna ku yidhi hal cindaka shayun min almaa adeer wax biya sheeg laakiin ninkii odaga ahaay afkiisa garan waaya wuxuu ugu jawaabay gaday wuxuuna yidhi cindak iyo calayg laguma oga ceelkan caliyaalo calaa maa waa wuxuu caynkan ku galay mawaariijta soogalootega ah is afgaran weynaye eh. calaamaad taquulkooda kula laabteen meeshay ka yimideen war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi dhulkan subayri iyo cabdalla iyo mansuur iyo xamdaan ma leh ah, ee jaamac iyo geelle iyo abshiraa leh eedinandan kutabireed war abtidoon iyo faarax iyo dhiblaawo xaggeed ku ilowday war dhuxul iyo qowdhan xaggee ku ilaaweyn war hurre iyo sugulle ku ilowday war dhammaanta dhulka ayagaa leho madaxweynuhu yidhi eh. waa kaa cadowgii jabeen maxaa la jabka waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeen ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yarir ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale kulmayno nabadgelyo dimadaadan la hadhsan waayo la hadhsan waayo jacayli heeraan la hogmayaayo aday horore jacayli heeraan la hogmayo gurdoolayga waayo aduun habeenkii gurdoolayga waayo aduun habeenkii iyo kuugu heesaa udoolayga waayo adumbaan habeenkii udoolayga waayo adumbaan habeenkii biyo kuugu heesaa horeeya haweenku ablaa ku dhaaftay hubdaadku cadow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay qaadkood wankuu hawayno adaamku haybsha wankuu hawayno adaamku haybshaa cadow horeeya haweenku habla ku dhaaftay hubbaadku cadow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubqaadku wankuu hawayno adaan ku haybshaa wankuu hawayno adaan ku haybshaa maysu hagar baxayna mayseli karayna mayshanan karaayna